subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali suudanes sida uu hore ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen waa subaxnimo axada ah. taariikhdana ay ku beegantahay labaatanka bisha sideedaad labada kun saddex labaatanka qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegeysan doontaanna waxaa kamid ah warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal xalay dhex maray ciidamada mucaaradka maamulka puntland iyo sidoo kale kuwa booliiska maamulkaasi iyadoona dagaalkaasi uu geystay khasaare dhaawac ah oo soo gaaray hal askari oo ka tirsan dhinacyadii dagaalamay sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan maamulka gobolka gedo ayaa sheegay in laga heshiiyey canshuurtii markaasi gobolka gedo la qaadi jiray islamarkaana loo diyaargaroobay sidii al-shabaab loogu saari lahaa deegaanada ay kaga harsiiyeen gobolkaasi xilli weli ay jiraan khilaaf xoogan oo markaasi xubno ka tirsan ee maamulka ay ka tabanayaan dad ku sugan magaalada garbaharey ee xarunta gobolka gedo qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan xubintii kalmaan ayaa qayb ka ah waa mar kale iyo barnaamijka falaqaynta wararka lama baaqdo ninkan wada hadimadihsana wale abi lama heshiiyo ninkan wada hadimadihsana wale abi lama heshiiyo heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka falaqaynta wararka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka maalintii shal ahayd waxaa ku dagaalamay ciidamo uu hogaaminayo nin lagu magacaabo sheegow oo markaasi saraakiisha ciidamada dowladda hore ugu tirsanaa islamarkaana dowladda ay sheegtay inuusan haatan ciidamada dowladda ka tirsaneen dagaalkaasi ayaa geystay khasaaros kugu jira dhimashiyo dhaawac waxaana soo baxaya warar markaasi ku saabsan dagaalka halkaasi ka dhacay xildhibaan hore maxamed cumar dalxa oo markaasi ee eh, kamid ah oo ka mid ahaa xildhibaanadii hore ee baarlamaanka soomaaliya isla markaana deegaan ahaan ka soo jeeda gobolka shabeellada hoose ayaan wax ka weydiinay khilaafka ama dagaalka ka dhacay magaalada muqdisho isla markaana ciidamada maleeshiyada uu hogaaminayay ninka lagu magacaabo sheego iyo ciidamada ammaanka dhex iyo sababta keentay intaba xildhibaan soo dhowow bal ka waran maxaa keenay dagaalkan dhex maray ninkaasi iyo ciidamada ammaanka doonayso inaad iska ilowda ereyga la yidhaahdo ninka lagu magacaabo oo garaadaha ee sharciga ee madaxweyne xasan sheikhe uu bixiyey inaadan ku biirin afhayeenka ee ku hadlay magaca ciidanka ee gobolka banaadir ee yidhi maaragtay waa kabtan buu ahaa iyo adigana inaadan raacin waddadaasi ayaa kaa codsanaya ee janannimadiisi aada qirtid waayo dekareetadii madaxweynaha ayaaba hadda aan arkaynaa iyada oo meesha ee eedda su-aalka keenay ee ayaga ee si caddaanay ee loogu tusay marka halkaasi markaa genaraal shelu iyo waxa isaga ee dhexmaray iyo ciidankii ee markaa xasilinta waa arrin annaga oo dadka soomaaliyeed sida dhacdadaas ay u dhacday ee aada rugtii ee ay u arkeen mid aada dhactay ee looga xumaado oo la heli karay waddan kale oo kasii fiican ee xal noqon karta iyadoo aanan dad ku dhiman ama aan ku dhaawacmin ama aan hanti ku burburin taasina maaratay ma eh, ayan dhicin balse hadda dowladda soomaaliyeed maadaama ay faraha ay kiiskaasi ku hayso wixii eh, cadaalad ee eh, sharciga waafaqsan in ay arrintaasi laga gungaaro ayaa maartay talada kusoo jeedinaya ay tahay dowladda waxay sheegtay in ninkan kabtan hore uu ahaa ciidamadana laga saaray maleeshiyan waa ruusiy oo magaalada muqdisho qeybo ka mid a ah u xirtay taasi oo keentay in ciidamada ammaanka ula dagaalama marka maxaad ugula hadli weyseen inta aysan dagaalkaasi dhacan haddii aad xildhibaan aad u ahaan jirtay ninkan ereyga dowladda inaadan isticmaalin ayaan farxan mar kale kaa celinayaa dowladdu madaxweynihii dalka ku sarreeyey dikreetadiisa inaad inkirtaan nin markaa ee afhayeed ee gobol banaadir in ereygiisii aada sara marisaan idinkay ceeb ku tahay dowladnimadayna meel ka dhac u tahay inaad wax ubsafaanaana idinku haboon ninkaasi waa janan sharci ah xildhibaanadii madaxweyne xasan sheikhe ee uu ka codsaday u saxiixayde dhowr meel baan si cad aniga ee markhaatigal iyo in kalaba ay ogyihiin ma aha nin isaga ee aad saarnaa jaran muuqda ee dowladda soomaaliyeedna halgan dheer ka soo galay dabana hadda aanan shaqaynin ee aan xil haynin ee aanan maaragtay waxa hadda loo adeegsanaya ee hadda la rabo in la bilaabane ee aanan qabanin baa jiro janannimadana maaha wax laga dhaco isagoo oo mar hadduu noqdo ayaa ninka ee haddii xataa ee aanan xil haynin ama xataa ee howlgab u yahay ayaa janannimadiisii bar weliba uu haysanayaa sida janaano fara badan hadda ee kugula sugan ee muqdisho oo magaca janan ay u wahaan xilda aanan uhaynin ilka iyo janannimada iskuma xilna garaadahu waa la gaarayaa oo haybad eh, dowladnimo oo janannimo sida ambaasaadada madaxweyne ra-iisul wasaare guddoomiye baarlaman oo loogu yeerayo mar kastaba xataa ayagoo aanan xil hayn ama mar hadduu madaxweyne noqdo ama prime minister uu noqdo ama guddoomiye baarlaman uu noqdo ama ambaasadar uu noqdo ama janan uu noqdo qaara nidaamka dowladda dadka aan aqoonin ayaa sidaa u dhaqmo taa laftarkeeda waxaway media waxaan leeyahay waa inay kala bartaan xilalka aadan dhicin iyo xilalka dhaca xildhibaan e, waxaa la sheegay in sargaalkan ciidamada dowladdu ka tirsanaan jiray xilli diiwaangelin ay socotay uu diiday in ciidamadiisii asagaba la diiwaangeliyo taasi oo keentay in dowladdii hore ay kala laabatay garaadadii ama e, jaranimadii islamarkaana uu hadda ahaa ee nin markaasi aan dowladda u shaqaynayn sida afyeenka booliska uu sheegaba marka maxaad adiga jananka ninka in garaado laga laaban kara iyo in la siin karaba intaba dowladda ayay khusaysaa dowladdan waxay sheegtay in ninkan kabtan uu ahaa jananimadan uu ku shaqaysan oo oosan kabtan ahayn mahaysaa adiga annaga dikareetadii madaxweyne xasan sheikhe ayaa la hayaa baarlamaanka iyo ciddii u hadashay iyo ciddii kale ee aad iyada hawshaasi wax kala socoto idinku meel logaga xayuubiyey iyo meel loogaga qaaday iyo meel asaga ee eh, maaragtay kabtan uu ku ahaa idinku ma haysaan oo baa laydin horkeenay sida dikreetada ee eh, madaxweyne xasan shiikhe oo idinka banaanka laydin soo dhigay oo bishii koowaad ee eh, maaragtay ee bishii sagaalaad kowdeedii laba kun lix iyo tobankii ee madaxweyne xasan shiikhe uu dallacsiiyey kelina aanan ahayn ee weliba abaal aan kawaga hayno in kale oo jirarweyne oo tiro badan ee madaxweynihii ugu tira badna ee jeneraal dallacsiin saraakiisheeda ee aadaan taariikhda ee asaga maanta loogu jira uu yahay adinku ma haysaan meel uu asaga kaga xayuubiyey dadkii laga xayuubiyey la sheegay baaba hadda garaatahooda haysta oo loosoo celiyey la leeyahay in kale oo ayaga ee baartay ee jarano oo ayaga ee xamar kula sugan oo ayagana laftirkooda aadan xil haynin waa waataan kuu sheegay oo jarannimadoodan habeenaya maalin la buubuuniyo marka ninkan maxaa garaadaha ee asaga wixii kalaba yeelkadeeda in asaga qaraadihiisi hadda la inkala keenayo arrintaa waa inaan ka fiirsataan mediana aydan hubin aydan ka daynin dadka soomaaliyeedna aydan marin habaabinin sidoo kale waxaa lagu eedeynayaa in ciidankiisi maleeshiyaadka ah ay markaasi dad shacab ay dhacayeen oo dhibaato badan cabashooyin ay kasoo gaartay shacabka degmada wadadharkiinley taasi oo keenta haddana in ciidankii ama maleeshiadiisi qaar ka mida ah la qabtay ay xabad bilaabeen marka in ninkan aad la hadashaan haddii deegaan ahaan kasoo aad iskala soo jeedaan soo ma habooneen in aad magaaladan muqdisho horey madaxweynaha go-aan uu ka soo saaray in aan hub lagu dhex karin aan eh, eh, ciidamo maleeshiyad aan lagu dhex wadan karin waxaasoo dhan iyadoo la ogyahay in dagaal intaasi la eg uu khasaare geysto eh, uu sameeyay sargaalkaasi idinku sooma habooneen adinka iyo idaacadaha kale ee shabeelle ay ka mid tahay inaad isku cod noqotaan waayo shabeellena waxay soo ururisay iyo idaacado kale inay ammaan ay ku haysteen ee meesha asaga uu degan yahay ee tuugo dhan ee iyada aadan soo hawaysan karin ee ay ammaan iyo bogaadin ay u jeedinayeen idinka dhan isku soo raaca qaarkiinan ayaysan noqoneen kuwa difaacayo ciidan oo gaar ah kuwana ee maartay hujuumayo ciidan gaar ah marka markaad isku af noqotaan ayaa ummadda soomaaliyeed noo sheegi xildhibaan cid aan difaacayna ma jirto laakiin xaqiiqada deegaanka dadka qaar ayaa cabasho muujinaya eh, ninkan waxaa la sheegay in muddooyinkii dambe ay mm, ciidankiisa ay dhac geysanayaan hadda deegaanku adiga keliya maaragtay kuma soo dacwoonin deegaankuna dad gaar ah oo keliya ayaga inta wax la weydiiyo maaha deegaanku waa deegaan ballaaran idaacadaha iyo tviyada ayaana ay ka baxayeen codadkooda oo t v shabeelle ugu horeeyo oo t v caan ah oo idinka idinkaga horeeyey weliba ee eh, eh, dalka marka loo fiiriyo idaacad kaasina waxa uu ahaa xildhibaan hore maxamed cumar dalaxa islamarkaana wax ka weydiinayay dagaalkii shalay ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo u dhexeeyey ciidamada ammaanka iyo maleeshiya uu hogaaminayay nin lagu magacaabo sheegow waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka magaalada garowe caasimadda maamulka puntland xalay waxaa ka dhacay dagaal aad u xoogan kaasi u dhexeeyey ciidamada mucaaradka iyo sidoo kale kuwa ammaanka maamulkaasi ee booliiska dagaalkaasi ayaa la sheegay in uu ku dhaawacmay hal askari oo markaasi ka mid a ah kuwa mucaaradka iyadoona ciidamada ammaanka markii dambe ay iska caabiyeen weerarka lagu soo qaaday taliya ku-xigeenka booliiska gobolka nugaal oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay iyo weerarka sida u dhacay intaba waxay marka hore ku bilaamatay wiilka gabanka ayaa u jeedaan oo madaxa liifka lagala dhacay oo la dhaawacay niman cabsan oo sarqaan ah baa gaari ayagoo xawli ku wada baawur gaariga ka horreeyey bay futada kaga dhaceen hadday ku dhaceen khaladkii ma idinkaala ma cid kalaala ayagoo aan hubin taraafika u yeeran baa ninkii gacanqaadkaa loo geystay waa la dhaawacay saldhiggaa la keenay waxaa lii qoran loo ku ridaan loo warkaan waa badbadan yahay caafimaad buu baahan yahay dhakhtar buu baahan yahay waxa wadaan joojiye waa anu waa soo wacay taliyihii saldhiggaa soo wacay saasaa jidha mar maxaa idinku waa idiin imaananaa intaa hadduu hadalku ahaa waaba loo kala baxay saldhigga waa qabsanaa waxa maxaabiis meesha ku jidhana waa sii daynayna sidii baanu ku soo dhaqaaqnay saldhigga haddii isweer laga qabtay waa soo dhaqaaqnay meeshii baanu nimi cabad baa dhex mardhay ciidankii iyo nimankii mooryaantahaa kadibna waxay dalbadeen gurmad gaari tadnika ah baa u soo baxay iyo gawaari kale isla markiiba annaguna ribood baanu wacnay waxaan la xiriirnay madaxda ciidanka xukunta oo degan bayska ligle iyagana ciidan baa laga soo dabadiray oo ciidankii soo baxay qaybna dhexdaa lagu qabtay gurmadkii dambena iyagoo halkaa xabadda ka ridiyey weli annagu halkaan difaacaas ku jirna aan laysoo gaarin bay dib celiyeen waxaa meesha ka dhacay inaasay ahayd khasaaraha hal ninoo dhaawac fududa baa lai sheegay arrintuna intaasay ku bilaamatay dee waxaa fidmaka taliska ama ka shaqaynaya amni darada iyo siyaabaha khaldan waa dadkaas ku xidhiidha muqaadiraad kaasina waxa uu ahaa taliya ku-xigeenka booliiska gobolka nugaal oo ka warbixinaya dagaal xali ka dhacay magaalada garowe caasimadda maamulka puntland kaasi oo u dhexeeyey ciidamada mucaaradka iyo sidoo kale kuwa ammaanka maamulkaasi qeybihii dambe ee barnaamijka falaqaynta wararka ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalmaan halkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha kalamaane haddii dayixii la tegay haddii dadku horay u maray darbaa la jebiyey laysku dilay abdulo weliba ku tabtay haddii dayahii la tagay haddii dadku horay u maray maan dadaalno oon ku dayano da'deennii naga tagte aryamadeeyo waxaan ka tegi iska dhaafa adiga naftirkaaga waxaad iska ilowda heesti aheed owganeeyow dawlilibahnaaye war wallaweynay waan maqde idaayo ida maqde idaawada war waaqlooda isku dhegano cidku haystaa ma lehe naw war madagaalkiila sacaanood baa joojiseen wartaasaa noo dambaysa hadda waxaad iska ilowday dowladda somalilan maxaa lagu yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa daba socdaa war bashiirow adiga laftirkaaga waxaad iska ilowday ku dayo buntland ku dayo siday dowladeedu tahay warmaroodo takartuu sifuulu maariga kankaa takarta saaranto aragaada nafta waliba isku hilmaantay maantoo kalana madaha na furan waalinyiina ilaahow madaganun furtoy aryaamadeeyow halla yaabina soomaalido dhan waxay naqatay maroodigu ma daawado dusha waxa ka saarana midka kale dushiisay daymadiisu aragtaa war anna waxaa maqli isma ogaa islaan lahay usuqaba aan loo qabin islaa qaalan baa tahaye niisin layma erjarne warmada waxaad kaloo ka tagtay qalbigaagu dhalanteed qaniyo burkusaninka qoysanaayow waxba ha isku kay qorin gurafuushayaa ka soo degatayaa iska daysayaa waa yeelkadaaye war kalamaanay war ma haysiine sheegow axmed cali oo loo yaqaanay jenaraal sheegow mataliya ciidanka xoogaa laga dhigay war baryaawum dalad la dalla'siyaay naw waar goojacaddana maxaa geeyey warwaaqlow hadda aweysgeedow iyo muuse biixi maxay ku kala duwan yihiin warwarkan ha ku soo boodinine dagaalkii ka bilowday degmada dhark keenley waagaa u baryey warma macuusleydii baa soo gashay war hanaga walaaqinine jenaraal sheegow iyo ciidanka xaslintaa dagaal dhex maray baa la yidhi war xaslinta garanay bow sheego xaggee haystay war hubka ku baalo xuuftay jirta magaalada waa tii laga mamnuucee ma marka kalaa loo fasaxay war abtagaa gunduga kaday wili jee jirtay ilo goonja hoobna aan isla ogsaday war dadka mugdiga ku daanfirigay waa badan yihiine jenaraal sheegow iyo ciidankiisii waa la soo qabtaa la yidhi war jananku jana maahaynaa lagu yidhi war haddama qabyo qoraal buu ahaa janan yahaayeletin waan lahagobada iswaafajii waayan war waad falantihiin laakiin afhayeenka boolisku wuxuu yidhi sheegow janan ma ahayn kabtan buu ahaa ciidankana mar horaa laga saaray dadka amnidarrada magaalada ka sameeyaana ay geli jireen ciidan tiro badan oo maleeshiya una haystay warun dawlad baan indhaagtay gawlaysatay wili waa ka damboye naw jaanan xidhataya jidka goosata jeelka aadaya waa yeelkadaay warwaaqla war mahay sida xildhibaanda habasuuso waxay tidhi shananka keliya aan haysanee war baan shanannimadiisu meel saarnayn la weerara ma ahan tunka in la soo qabtana ma ahayn kullaatigiisa in layska lalaadiyana ma ahayn hadduu dembi gala in xataa in la hantatureeyo ma ahayn ilmaha in guryaha lagala soo baxana ma ahayn guri kiraahu deganaayo islaameeda in la dumiyana ma ahayn waana midabta kor warlankii dembe gala ina kuleetigi lahakagobadamaykidiidi waar waa bilaatakoor bay ku tidhi warbow horta forbnfka in la ilaaliyay ahayd meeshana dad baa hadi ku dhintay war bashiir dheerow haddaad wax ilaalinayso gudoomiye ku-xigeenka aqalka hoose maxaa loogu diiday puntland inay tagto aryaadhaha geedda soomaali la yidhaha waxay isku raacsan tahay sharcigu inuu heer qurac qabto heer qansaxna uusan qaban sababtoo ah maxamed dheeraa la soo xiray iyo axmed daacid cid ka qaylihaysana lama arkin haddana mugga xasan shiikh soo naqday aydiidow toogashada ka bilaabay inta tiirka la geeyna hal qof maahine inta kale waa heer qurac cid ka qaylihaysana lama arag hadda inta maxkamada la soo saaree markasta la leeyaha musuqay ku eedaysan yihiinna hal qof maahine inta kaleeto waa heer qurac qof ka qaylihaysa iyo baarlamaan u doodaayana lama arage horta anigu waa yaabee sharciga ma hal cid kaliyahaa loo soo saaray war cabdulla wixii qarax soomaaliya ka dhacayey ama muqdisho ka dhacayey reer quraaca ugu badnaa dadka ku baaba'ayay laakiin maalin dhoweedoo ciidan la qarxiya hal qolo u badatay tii ka dhacda dhegaha faraha la geliyey marka xarig iyo qaraxba haddaad aragto reer quracay ku fiican yihiin warbow annaga beryahan dambe wixii qaylqayliya aniga jiibkisaa nagaga filan warnimayo war ma haysaane arrintaanu ma fududee ha fududaysanine beesha sargaalkii la xidhay oo horkacayo siyaasiga siidow macallin siidow waxay dhaheen haddaan jananka la soo dayn tii ka dhacdo waa la yaabayaa muqdishona nabad lagu joogi maayo ciidanka beeshuna furmahay soo bannaynayaan naw warma somalilan ba iska barajaynayaan hayehe lamagoodla gurigiisaaba'ay miyay dhaheen war nabad cayaar maahana waa loo baahan yahay ma la sii daaya janankii hadde war labiyo toban saacadood dagaalka muqdisho ka socday amnadarrada ka weyne waa maxay war lama kuntuman iyo sagaalkii geeka oo kale kabtaan jenaraal sheegow waliba dhashiiko oo danka gaaday baabuur ardayda dugsiga hoyga amar ee wada waanu binaanka tarbuunka ahaydi oo markaas magaandhari buu ahaa war waxaa ka dambaysay dadkii rayadka ahay oo beryira lagu laayay yaa ka kadib he badbaado qaranoo ku biiray ma waan wixii horeo dembi ahay ka dhaqmin war badbaadadeenna ma aqaana maanta nabadee nololaa jananka u roonaan lahayd uba waxaaso dhami hadday run yihiin in badan busjeel ka hordheelahaye waar kalamaanay war ma haysaane madaxweynaha somalilan mujaahid muuse biixi cabdi war isaasiley malascanood butay war magaajacdow ka baxa mase gacan libaaxoo weeraray waar wallaweynay dadka dadka waalaad madaxweynuhu burcuu muxuu tegey ubbow ma cirku maray dhulka war bashiirreero haddii muuse maanta burca joogo inuu laasacaanood yimaadaa dhici kartee ma ku sugaysaa bow madaxweyne deni waa nin nabadeed waar wallaweyne waxbana ilima sheegi karo dad falan baa tihiine mujaahid muuse biixi xilkii gudoomiyaha xusbiga kulmiye wuxuu ku wareejinayaa wasiirka arrimaha gudaha mujaahid maxamed kaahin hadda dimuqraadiyaddii somalilan soonima muuqato warwaaqlow xilka qaadaya iska dhiibtaya ku badalataya yeelkadaay aryaadhaha mugay mahaas maraysa samigay cabdullana waxa uu yidhi ow waxraayaa laga raysaama runtuna beenka raad qurxon waxraayaa laga raysaama runtuna beenka raad qurxon war cabdulow saaxiibkaana goormu burcad tegey war masheelku liinku cabbayaa war kalemaanay war ma haysaane maxamed maxamuud gaboose oo ah agaasimaha hantidhowrka gobolka banaadir kuna naafoobay qaraxii gobolka banaadir ee allaha u naxariistay injineer yariisow iyo madaxdii kale gobolka banaadirba ku dhammaadeen haddana jarmalka caafimaad u jooga ayaa arrin maqal iyo muuqaala ummadda soomaaliyeed la soo wadaagay wuxuuna yidhi khawaarijtu sidaan aad arkaysaan bay ii galeen ummadda soomaaliyeedna malaayiinna waa ka dileen malaayiinna waa ka naafeeyeen haddii aan la layska elinna way sii wadi doonaan masiibada maantaana fursad la haystaoo madaxweynihii furinta fadhiya aniguna haddaan awood leeyahay kama maqnaadeen cid kastoo damiir lehna maanta waxaa u furan inay ka qayb gasho dagaalka khawaarijta waragaasimaka boosa asagoo laxaadkiisu maqan yahay ayuu afka ku dagaala dagaalamaa laakiin kuwa aan waxba ka maqnaynaan af iyo adin midna laga hayn war qaaraaba carqalad u taaganuna dhaafa laga weysan yahay boowa hadalka gaboose waa dhagaystay wuxuu ila ahaa weerar geli karo maanta layma waayen war waa dhagaystay wuxuu ila ahaa haddaan qaba maanta layma waayen war aniiba dhegaynsay weliba iilahay iila way aniga maanta layma waayeen war aniguba waa dhegaysto wuxuu ahaa cadowgaa iwiiqaya maanta layma waayeen walla weynay waxaan maqli jiray hay jabinnin cadowga iga soo horjeed war kalemaanay war ma haysiine ninbaa gabar dilay kadibna isdilay waxaasna waxay ka dha'een maraykanka kana sii badana waa soomaali ka siina yaa badana qaxootiyay ku tageen ka sii badana dilka jacayl baa sababay baa la yidhi waar miyuu hinaasay war jacaylku wuxuu ahaa raxmad iyo naxariise goormuu dagaal iyo colaad noqday warxmadeero anna waxaan maqli jiray shinniya inaad maanlaadahay maanta la ogaaya maxaad malab laquutiyo gantaal meel isugu kanta war dadka maanta joogaahi jacayl iyo nacaybka lama yaqaanaan naf jacayl haleelay hawl waayimayse adimada xanuunka maruniga daweyogajoojxabaddawarwaligaalaaray waa ma'a marna waa qareer marna waa dhanaan hadba siduu rabo kugu soo maraa war kalemaanay waxaa la yaab leh qof muslimu inuu naftiisa gooyo sababtoo ah waa laga xarimay hadda kooxahan khawaariijta waayaha naftooda iyo dadkaba halaagaye eh. waxaa maanta aniga igala xanuun badan eh. wiilka soomaaliyeed oo gabadhu jeclaa dilay haddana naftiisii dilay war axmedo miyaanad maqal eh. cimrigiiba jacayl waa cawaaqib xun yahay now waar maydin maqli jirin ma naftaydaan mindigeliya ma adduunkaan ka maqnaada macna iima le ag jooguye war ma guraybiitaan baa la xameeyey waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka nabadgelyo